raxiim kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal idalhaantiinba meel walbo aad joogtaan halkan waa k n kuna soo dhawaada barnaamijka ogaal markale ismaqal wanaagsan waa subax khamiisa taariikhduna ay ku beegantahay tahay sagaalka bisha kooiyo tobnaad ee nofembar sannada labakunlabaataniyosade qodobada barnaamijka ogaal barqanimadan aad ku maqli doontaan hadduu eebbe idmana waxaa ka mid noqonaya xaalad biniaadantinimo oo ka dhalatay roobka deyrta oo ka curtay gobollada dalka maamulka koonfur galbeed oo hay-adaha gargaarka iyo dowladda soomaaliya ugu baaqay in gargaar deg deg ah la gaarsiiyo dadka ku waxyeeloobay daadadka ka dhashay roobka deyrta maraykanka oo duqeeyo xarun hubka lagu kaydiyo oo ku taala suuriya kumanaan falastiiniyiin ah oo ka qaxay waqooyiga gaza iyo sidoo kale xaalad quusa ah oo halkaas ka jirta qodobadaas iyo qodobadii kale ee nagu soo kordhay iyo xubnihii joogsadaha ee barnaamijka ayaad maqli doontaan saacadda ina soo aadan barnaamijku intuu hawada ku jira anigoo cabdullaahi bootaan xidig ah ayaa halkan idkala socodsiinaya saaxiibayaal u diyaargarooba dhegaysiga barnaamijka ogaal la soo afjaray anoo nool ma arkaya ilaah baa garanaye sidaynala tahay annaga haddaan ummaddiisu gabin insha allah way iman insha allah way iman insha allah way iman insha allah hooy iman ilaah baa karanaye siday nala tahay annaga haddaan ummaddiisu kabin insha allah hooy iman insha allah hooy iman insha allah hooy iman insha allah hooy iman gabe insha allah way iman insha allah way iman insha allah way iman insha allah way iman ilaama garanaye siday nala tahay annaga haddaan ummadiisu gabin insha allah way iman insha Allah way iman insha Allah iman insha Allah iman insha allah wey iman heystaasi waxay dahafur ahayd barnaamijka ogaal soomaaliyan kii kala gegima ina kala geeyi anna gamas kugu masixi aad ku gubataaye geedihiiyo dhulkuba kuu dacwiye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo kuqabay gabayganon daahin idam alle ilaah kuu gangaab guluf maqaadiir saam iyo garnayr duulayo gurunta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamasafiidkii rabbigay gelingalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiya abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo boron gobac ku liifsiiya gidaad allamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliya mooyaane kii kala gegima ina kala geeye gorma go-anin iyo allow geed qaladay kaa dhig gebigaaba midkaasoo rabbo goban ha kaa reemi saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabbilabeebshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo dablan wiilla'aaneed alla guriga kuu seex rabigegyada ceebtee ku taa goorta laga leexday gisi wayraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jiftee dhurwaagoronta kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliya ninkii kala gegima ina kala geeyin kul curmaani ruubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaa laga gadoomayn iyo geli ka laalaadso aamiin taag dhegeystayaal qaybihii hore barnaamijka ogaal ayaa aad dhegeysanaysaane aynu ku bilownay iyadoo roobka dayrta uu ka curta guud ahaan dalka ayaa waxaa ka dhashay khasaare ay sababeen daadadka xoogan ee roobka meelaha daadka roobka uu saameeyey waxaa kamid ah magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya roobkan oo watay biyo xoog leh ayaa khasaaro u badan burbur ka geystay markaasi xaafado ka tirsan caasimadda sida ay muujinayeen muuqaalo ay soo duubtay warbaahinta meelaha sida weyn dhibaatada looga dareemayo waxaa kamid ah wadooyinka halbowlaha ah ee muqdisho kuwaas oo qaarkood biyuhu ay hakad geliyeen isu socodka gaadiidka sidoo kale waxaa la arkayay meelaha qaar dad biyuhu ay qaateen balse gurmad loo fidiyey soomaaliya ayaa waxaa haatan ka jira xaalado adag oo ka dhalatay fatahaadaha iyo sidoo kale daadad xoogan oo ku dhuftay magaalooyinka qaar ee ku yaala gudaha dalka deegaanada maamulka koonfur galbeed oo kamid ah meelaha daadadka roobka ay saameeyeen ayaa maamulka deegaanadaas waxa ay ka dayriyeen xaaladda deegaanadaas oo muddooyinkii u dambeeyey daadad ay kusoo rogmadeen wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka koonfur galbeed cabdulaahi xaaji xasan ayaa waryaheena maxamed ayaale uga waramay xaaladda deegaanadaas isagoo hay-adaha gargaarka ugu baaqay in deegaanadaas gurmad deg deg ah la gaarsiiyo waa mahadsan tahay radio culmis eh, koley masiibada wadanka ka dhacday guud ahaan waad ka warhaysaan eh, ma aha mid u gaara ah koonfur galbeed keliya laakiin haddee gaar ahaan waxaa noo saameeyey muxuuaha daadka iyo roobabka badan ee wadanka oo dhan qaatay gaar ahaan degmooyinka hadda ugu daran ee muxuaha dhibaatada ay ka jirto waxaa kamid a ah baydhabo oo maamulkii kumaalgaarka ahaa degmooyinka dardaale oo aan hadda goobjoog ku ahay oon joogo oo fatahaad ilaa sideed maalmood roob iyo daad labadaba socdeen oo magaaladii muxuu ahaa eh, barakac oo hal guri oo labada hoo la degan yahay aan jirin oo laga wada kacay iyo annaga nafteena oo dhex degan biyo hoos nala socda iyo roob nagu da-aya hadee dhibaato muxuu ahaa aad u weyn baa ka jirta sidoo kale degmooyinka muxuu ahaa waajib waad fatahaadiisu waad maqasheen buur hakabaa ka daran oo buundadii iyo biyo ka imaanayaan oo magaaladii soo galaya hadee qasax dheere sidoo kale degmooyinka eh, digasoor eh, hadee waa garan kartaan muxuu ahaa ceel eh, berde iyo dhulkan meel degmo fiyumo waan biyo gaadin male laakiin waa la kala daran yahay hadda meesha aan goobjoog aan ku ahay waa waa dardaale degmadii dardaale oo fatahaad looga wada guuray magaalada oo dhan magaalada banaankeeda meelo taaga la raadiyo oo aan weliba shaltar iyo meel la gara aan lahayn waxaan bilownay hadda inaan muxuu ahaa cunto loo kariyo oo la sameeyo maxaa dhihi jiray feeding center la sameeyo alxamdulilah alaa kulli xaal ilaahay suu yeeraa fiican laakiin war dhibaato intaas kama badnaan karto waayahay baydhabo oo kale xaaladeedu waa sidee alxamdulilah baydhabo horta dee daad lama sheegahayo waa aragteen biyo intay kasoo bateen boondadii baydhabo ugu weyneed dusheed inay biyihii marayaan waad ka warhaysaan guri aan biyo gaadhina male laakiin alxamdulilah muxuu ahaa waa gudbiyihii waxay u badan yihiin beedlabo ilaan waa taago biyaha waa kasii degayaan eh, laakiin eh, muxuu ahaa eh, biyaha dee ka imaanaya maaha magaalada roobda ay keli maahe waxay ka imaanayaan tuulooyinka iyo agagaalka magaalada ay ka imaanayaan ah, biyaha socdaa soo galay magaaladii oo cid walba saameysay alxamdulilah muxuu ahaa waxaan leenahay meel aan aan dhibaatadan taaban male goboloo idil baasaasa degmooyinka eh, gobolkuna ama statena waa saas oo degmo walba mxuha dhibaatadaasa ka jirta waaya maxaa khasaare nafeed oo aad ogaateen ka wasaarada ahaan baydaa horta sana maqlayno muxuu ahaa adig wataan kuu sheegay degmada baddelaan joogo hadda waan maduba ku sugannahay anigii wafdi ballaaran wada socono inta anagoo joogno oo hawlo kale ku jirno dib heshiisiiniya wax wadnaa roobkan iyo daadka ay nagu yimaadeen laakiin baydhabo waa ka warhaynayo waxaa ka dhacaya ilaa iyo dhowr iyo labaatan mxuha la sheegaya dhimasho ah hadee lama sheegayo xoolo iyo inta ku baaba-day lama sheegaayo degmooyinka kalena waa laga soo cabanayaayo intaasaa la sheegayaa daldaale hadda dhimashadu muxuu ahaa ilaa ah, qof miya mase labo laba qof baa la sheegay ku dhimatay laakiin alxamdulilah dadkii waa ka kaceen magaaladiiyo markay guryihii biyo ugu soo galeen taagankaasa la tagay oo magaalada buseeda ah waxaa keliya hadda lahaya waa biyahanoo naga yaraada iyo anagoo ka baqayna mxu cuduro iyo dhibaato inay ka dhacdo iyo saaniyan cunto la-aan cunto oo ugu muhiimsano haddee dukaamadii iyo wixii cunto la hayay iyo guryihii wixii ku jiray biyaa qaaday marka gurmadka muxuu ahaa aan weyn loo baahan yahay dadkii hadee hadee afar iyo labaatan ama sideed iyo labaatan ka badan hadee dogaajo ku joogi kara ma lehe wax la cuna muxuu lama hayo jidkii waa xiran yahay marka in diyaarado waxaan alxamdulilah ku fiicannahay garoonka diyaarada hadda noo fiican oo lagu soo degi karaa hadee waxaan codsanaynaa oo aan ka codsanay muxuuha maamulka dawladda federaalka iyo ta goboleedkaba si in loo soo gaaro degmadan waayaha ilaa hadda ma jiraa marka samafal idin soo gaaray si dadkaasi loo samata bixiyo xaaladaada ku jira samafal hadda wax noo yimid oo hadda meelaha ah, ah, noo yimid male laakiin magaalada awalba waxaa deganaa hay-ado badan oo caalamiya oo ilaa sideed hay-adooda intaasaan wada shaqeyna hadda waxay hayaan oo emergency ayuu hayaan in loo qaybay dadkan la gaarsiiyo feeding centerkaas caafimaad ahaan in meelahaas ay wax ka qabtaan hay-adihina wayna garab taagan yihiin magaalado dadkeedii ayaga isu durmanaya oo iscaawinaya alxamdulilah marka laakiin weli wax diyaarado noo yimid male waaya dawladdo kale marka ma la hadasheeno mau dirteen gargaar iyo xaaladaha aad ku sugan tihiin oo kale aada iyo aad aad iyo aad dawladda federaalka hay-ada sodma anaguba waxaan leenahay wasaarad muxua ah gaar oo ah gargaarka humanitarianka muxuu ahaa iyo guddi oo aniguba kamid ahay oo heer goboleeda ah oo la sameeyey oo fatahaadan ku saabsan intaasoo aan la xiriirnaa Eh, kulley cid walba way gaartay roblemka meeshaan ka jiray waa lala socdaa iyaguna intaas waxay qalqaalinayaan gurmad iyo iyo khayradhanaa lagu jiraa mane cid u kala hartay male waaya kormeerkiina marka bardaal oo keliya miyuu ku ekaan doonaa mise waxaad tegi doontaa deegaanada kale xaalada ay ka jirto wallahi hadda xaaladan kusugannaha dee socodkiibaaba iska yar hadda maadaama anagoo joogno dardaalo uu roobkale daadka nagu yimaadana intaan joognaa laakiin qorshaha iyagoo marka ugu horeysa ee aan muxuu aan helno oo muxuu aha gaadiid aan ku baxno amase diyaarada aan helno inaan degmooyinkii kala duuban lagu qasab kaasina wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka koonfur galbeed cabdulaahi xaaji xasan oo wariyeena maxamed ayaanleh oga warbixinayay xaaladda deegaanada maamulka koonfur galbeed oo maalmihii u dambeeyey ay kusoo rogmadeen daadadka ka dhashay roobabka isla xaaladda deegaanada maamulka koonfur galbeed iyo sidoo kale roobka deyrta ee ka curtay guud ahaan dalka ayaan weli ku guda jirnaa xaaladihiisi xildhibaan hore dalxa oo isna kamid ah mas-uuliyiintii hore ee deegaanada maamulka koonfur galbeed horeyna xilal kala duwan uga soo qabtay dowladda soomaaliya ayaan isna wax ka weydiinay xaaladda guud ee markaasi deegaanada maamulka koonfur galbeed iyo sidoo kale daadadka ka dhashay roobka deyrta oo saameeyey qoysas fara badan oo danyar ah xildhibaane kusoo dhawaaw idaacadda kulmiye ka waran xaaladda guud ee deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan roobabka deyrta ee markaasi wata daadadka xoogan bootan waa mahadsan tahay ee adiga kulmiyaba raadiyo runtii daadadka roobka ee wata iyo wabiyada ee fatahmaya mm-hmm dhammaan horta dalka soomaaliyeed goboladiisa kulli meel aanan laga sheegaynin mhm. rafaad iyo ma aragtay iyo daadadkaasi dhibka ay geysteen mhm. oo naf iyo maalba ma aragtay ee xaqiiqatan waxyeelo badan ee ay gaadhsiiyeen mhm. haddana labada aadle meelaha maanta aadka dadka isha loogu hayo waa inta aad xustay ee koonfur galbeed oo runtii saddexda gobol ay iyadu hadda ay ka kooban tahay mm-hmm. oo baydhabo weliba daad mareen ay noqotay ee aan arkayno oo mm-hmm. meelihii caadiga ee awal ee webiyada keliya ee fatahaada sida badi mm-hmm. ee dadka ay arki jireen wax ka duwan ayaa waxay noqotay in meelihii ee gabiibta ahaa ee aanan webiyadiiba u dhoweyn Mm-hmm. inay maanta sida u saameeyeen roobka iyo xataa meelaha ee iyagana webiyadu ay ka fatahmeen ee biyaha ay gaareen mm-hmm. waa mid eh, runtii ilaahay xaggiisa ee eh, aad imtixaan ee eh, annagana lagu jaribayo inaa amoodid taana loo baahan yahay in ilaahayna abuurtay in asaga isagaa wata mucjizadan inuu maadi allabarigaas un in ilaahay magansano mm-hmm. kadibna wixii dadaal ah nala farayna in lagu dhaqaaqo aad iyo aad mas-uuliyiinta koonfur galbeed waxa ay baaqiyo u direen hay-adaha gargaarka iyo dowladda soomaaliya in gargaar deg deg ah la gaarsiiyo dadka ay saameeyeen daadadka ka dhashay roobabka kaalinta dowladdu ay ka geysan kartaa maxay noqon kartaa waa su-aal muhiim ah ee bootano horta dowladdu iyo shacabka ee mid baa la gudboon dadka ee soomaaliya ee ayagana hay-adaha inta badan eh, markii keliya dhibaato oo ay timaado ee yidhaahda soomaaliya dhibkaasaa haysto ee hanalagu siiyo dhaqaale fara badan oo aan wax looga qabano mhm. labadaa arrimood runtii waa laba arrin oo aan inta badan aad moodid inay u baahan tahay in wax badan maaragtay dowladduna ay arrintaasi ka fiirsato mhm. shacabka soomaaliyeed ay aada uga baaraandegaan mhm marka aan sidaa leeyahay roobabkan inta aanan imaanin iyo webiga intaanan soo fatahmin mhm. saadaal baa wax welibana waxaa la yidhaahdaa ka hortaga ayaa ah waxa ka muhiimsan markii ay dhacaan wax kaqabashada iyo or xilligaasi waana maahmaaha iyo xigmad oo caalami ah oo la yidhaahdo mhm. cudurka daaweyntiisa waxaa ka fiican ka hortagiisa oo prevention is better than curious waa mida uu yidhaahdo ingilishka xikmada carbeedna ay leedahay alwiqaayatu khayrun min alcilaaj marka meelo fara badan xaqiiqatan haddii laga howlgeli lahaa oo hadda marka xogogaal maanta waxaan u ahay gobolka shabeellaha hoose in webiyada ee maanta ee marka ee xagga ee jubba ee dhinacaasi kale ee laga dhaafo mhm. ee shabeelle keliya yani lagama gaashaamanin oo in maaragtay xataa jawaanadii ee la dhigdhigi jiray ee markii la yidhaahdo webigii baa fatahaad looga baqayaa mhm. waxaad arkaysaa meelo fara badan maanta oo mhm. dalagii la badbaadin karay oo dulooyinkii wax laga qaban karay mhm. laakiin ka hor intaanu daadka iman laakiin mar uu daadkii webigii fatahamay roobkii isqabsaday ee deegaanadii dadkii meeshii ay ku noolaayeen guryihii iyo beerahoodii oo dhan ee ay mhm. wada camiray roobkii iyo daadadkii mhm. marka dadkii in laga soo guuro laga soo guuriyo meel bannaan ah loo raadiyo meel la dejiyo mhm. ee wixii bakaara isku jiray godadka wixii ayaga ay caymisanayeen wixii oo dhan hore isku baaba-een de dadkaasi bacyo ee haloo raadiyo iyo meelo oo ayaga teendhooyina oo ayaga la dejiyo iyo oo dalka gudihiisa ay ku noqdaan qaxooti oo aafo oo markaasi ee fatahaad iyo roobad ee dadkii aawe xoolihii aawe eh, xoolaydii mhm. wax badan baa maanta ku burburay ka digtoonaansha la-aan iyo marka ugu horeyso hay-adaha gargaarku waxay shaqo ka dhigteen mhm. waxyaabaha ee lacagaha ee sida micnadarada ee looga maaragtay ee soo qaado oo maaragtay adduunka mhm. f e c baa wax lagu bixinayaa oo dadkii beerihii dhan inay xataa soo dhaafaan ee wax loo qata iskaba dhaafa ayay ka shaqaynayaan waxyaabihii ee horumarka ahaa ee sustainable development iyo dhan waxay u bedeleen wax la yidhaahdo arrimo oo ayaga ay gargaar oo lacag oo aan lagula xisaabtamin ee qaab ay ku bixinayaan ee aan dowladdiina aanan daba dhiganin arrimahaas oo dhan inay keeneen wax badan oo la qaban lahaa in maanta ay noqodaan wax maanta waxqabasho la-aan inay gaadhsiiso haddii ee la dhiiqa bixin lahaa mhm. ee waxa allaal doosamo ee meelahan ee ordayo ee kulli maanta webiga looga saari lahaa dhiiqada goorma ugu dambaysa webigan marna waa engegayaa marna waa fatahmaya aad iyo aad xildhibaani roobabkan inta aysa bilaabanin hay-adda maareynta masiibooyinka waxa ay digniino dhowra kasoo saartay in goobaha markaasi biyomareenada ah dadku ay ka fogaadaan xiliyada roobka digniintaas dadku inaysan qaadan ma muuqataa dadku xaggay tegayaan muqdisho waad aragtay yacni waxaad arkaysaa gabdho soomaaliyeed oo yani e, ku dhaaminayo mhm. ee war mootooyinkii ayagoo la saaran yahay e, e, mhm. iyo daadadii ay qaadayaan oo xamarkii caafimadii ay ahayd ayaa maanta ee wadooyinkeedii iyo wixii intaasoo dhibaato ee horeyna loo soo arkay ee haddana ewaxa ka dhacaya aa ujeedaa mhm. bal dadka masaakiinta ee baadiyaha ku nool iyo weliba dalka oo hadda maanta ee dhibaatooyin kale ee uu kala xirxiran yahay ee colaadii iyo dhibaatadii iyo nimankii mashaakilka ee ayagana sababay wax badan ee nabadgelyo xumo oo ayagana dhinacoodii ay jidadooda ay ka taagan tahay mhm. marka dadku xageebay guurayaan magaalo dhan miyaa guuri karta oo ayada magaalo cusub kale la dejin karaa oo ayaga dadkoodii xaggey ka keenayaan ninka gurigii yaraa ee sida uu ilaahay ogyahay uu ku dhistay mhm. marka asaga ee daar uu ka qaado uu mhm. ka soo baxo horta maxaa loo diyaariyey dadka ha ka dhaqaaqaan what does xaggey aadayaan markay ka dhaqaaqaan afgooyalan haday soo guurta intay degaysaa hadday baydhaboodhan soo guura xaggee la dejinayaa xaggee yacni maanta daalkani ilaa iyo gaalkacyo ilaa iyo burco ilaa iyo gobolada dhexe ayaa isku sibaa dadka iyagu tilmaamaya iskaba dhaafe inta ku dhow dhow jubba iyo eh, maanta iyo shabeelle ee webiyada marka arrintani waxay eh, ahayd haddii waxba ay eh, soo socdaan in laga tabaabashaysto meelo loo baneeyey miyaa jir oo dawladdu maanta umalayn mayna inay leedahay isbitaallo iyo meelo waaweyn ee dadka dawladdu iyada markii ay soo gaaraan dhibaato qof weliba n g o wuu samaysanaya markii dhibaato la arko wuxuu wax ku raadinayaa wax ka badan waxaa hmm. dadka masaakiinta alla rabo in asaga uu ka helo oo ka banaafacadsado masaa'ibu qowmin cinda qowmin fawaa'id waa ti yidhi dad waxa dhibaato iyo masiibo u ah hmm. ayaa dad faa'iido doona marka arrimahan waxa waa disorder waxyaaba oo aanan ka tabaabushiisii la samaynin ka hortag la samaynin mm-hmm. ayay waxaana ay ku yimaadeen dowladuna waa inay la xisaabtantaa mm-hmm. hay-adaha dakhliga soomaaliya ee ayaga kusoo urursanayo mm-hmm. soomaaliya dhibaatadeeda wax ka qabanaynaa oo cuduro iyo aafo aanan jirin sheega ee ayadoo dadku maqabaan ee wax ay ka raadinayaan ay tahay dhaqaalahaas oo doonarska iyo duwalulmaanixa ay bixinayaan oo aan ummadan waxba lagu qabanayn oo aan kanaaladii la samaynaynin oo biyo xireenno la samaynaynin oo aan webigii maartay la diiqa bixinaynin oo wax weliba oo ka hordhag noqon lahaa ama mashaariic horumarineed loogu qaban lahaa ummadda soomaaliyeed kuwa oo one time use ah ayaa boqolkiiba kiiba sagaashan lagu bixinayaa oonan dadkan xataa oo li iyo ummadii wixii iyaga loo baahnaa inay qabsadaan ka cajis caajisgelinaya shaqo abuur ma sameeyaan mm-hmm. waxa wada dhan waxa waaye waa relief wax degdeg ah oo la doonayo waxaana in deg deg lagu kala baxo taasina dowladda waata xildhibaane marka hay-adaha ku shaqale leh inta aysan dadka guura dhihinin maxay ahayd inay sameeyaan waxay sameeyaan waxay ahayd mm-hmm meelaha loo malayn karo horta ilaahay baa roobka samadaasi cidka asagaa wata subxaana watacaala laftirkeedna dad muslim baan nahay mhm. ilaahay waxa uu annaga ee uu ka yacni runtii goon leeyahay in annaga nala tusayo mhm. ayaa waxaa loo baahanya inaan wax badan oo aan ku cibro qaadano oo ilaahay baa aragtay haddaan maanta ee asaga annaga gafkeen ay bataan wuxuu noo sheegay mhm. waxyaabo badan uu qaabtiisa ee ilaahay maanta tan ugu yar ee hadda nala tusay waayo muddan dadbaa waxawaaye waad aragta waxa libiya ka dhacay iyo waxa south africa ka dhacaya intaa dadka rogbaday iyo inta adduunyada daaradhaadheer mm-hmm. ayaa waxay qaadeen maantay roobabkii kuwa marmarka qaar wadamada asia ka dhaco iyo waa aragtay hawaaye oo kulligeed dhamaan way wada gubatay oo ilaahay wuxuu ku saliday dab adduunkani rabbi waxa waaye isagaa abuurtay waxyaabo fara badan oo ummadiisa kuwa ama dhulka lala gooyo mm-hmm. ama waxa wada waxay yihiin ijaabay ku socdaan ee waxaana lagu tusaaya inaan ku cibad qaadan loo bahay horta ilaahay inaan u laabano laftirkeeda mhm. aan iska dayno waxyaabaha ilaahay caradiis keeni kara ee imtixaanaadkan oo kale aan ku mataysan karno ilaa cudur iyo aafo mhm. colaad waxaasoo dhan ilaahay waa noo sheegay goorta ay imaanayaan si kastaba laakiin hadda waxaa loo baahan yahay waxay mhm. ahayd inay dadka ee marka ugu horeyso oo ayaga webiga markaad la yiraahdo in webiga si fiican biyo xer loo sameeyo oo ayaga ay mudaan beri maaragtay keedadkaasi markii xataa webiga biyaha ee hmm. waktiga ay guraan ayaa loo baxsan kari lahaa laakiin webigii dhan waaba duugmayba hadda webigii meeshuu toban mitir ka ahaa balaca hmm. maanta waxaa waaye shan firma dhaba waaba soo yaraanayaa webigii dhan waxaad moodaa tog oo maaragtay oo biyihii marka ee etoobiya ee buuraha uu kasoo shubo hmm. shabeelle yani waxaa waaye isagoo dhanba way baahayaan oo isla markiibay dhinacyada dhinacyada kale ugu kala daadinaya ma jirto marka waxaa waaye mhm. waxay ahayd in lacadaha ee maalayacniga ee ayaga ay ku bixinayaan oo ay leeyihiin f e c baa lagu soo shubayaaye mhm. imow ee kaamaamka kusoo furayaan dadka ee maata beeralayda ah ee ay ka keenayaan mhm. gobolooyinka oo aan ognahay weliba in hadda la samaynayay waxaa waaye sanadahan arkayna caasiyaal oo ay soo gurayaan oo dadkii ay keenayaan kaamam oo laleeyahay lacag baa maatay ayaa la laydinku shubayaa duheyadihiina qaarkood intay u fariisteen meel mhm. oo halkaa jira leeyahay shan boqol bor haye intaasoo maartay ayaa boqol kun ayaa markaasi inta ayaga lala qeybtanayo ayaa ka badan weliba dadka wax la siinayo mhm. waxaasoo dhan kulli waxay ahayd wala mashaariic mhm. ee lagu baabi'inayo mooyaane ummadda intu wax lagu qabanayo maa mid wax soo saarkii dalka lagula diranayo ahayd mooyaane mil wax lagu hormarinayo maynan ahayn waxaasoo dhan waxay ahayd in aragtidaas in wax laga qabto oo dowladda sida musuq maasuqa waa ula diriraynaa ay tiri ugu daran ee ugu qaabka daran mhm. marka dawladdu gacanta ba looma saaro iyada mhm. hay-ada ayaa kusoo qaatay oo la yiraahdo magacyadooda maartay artay eh, eh, w f b baana la yiraahdaa fa waana la yihahdaa unescana la yiraahdaa yihahdaa eh, waxaana la yiraahdaa maxaa la dhihi jiray safe the children baana la yihahdaa yani waxaasoo miiran ba iyo boqolaal waxaa la ii sheegay toddoba boqol hay-adood inay soomaaliya ka shaqayso dhammaan maartay kulli marka laysku soo dardaro ilaa iyo somalilan ilaa iyo maartay ee eh, jubbooyinka ilaa iyo kulli dhammaan markaad fiirisid qaybaha ee soomaaliya ee maanta ee anaga loo kala qeybqaybsaday oo dhan marka eh, xaggee maraysaa lacagtaas soomaaliya lagu qaataa mm. deymanka annagana lagu guuciyo oo dhan ee laleeyahay soomaaliya maartay maanta ay dowladda ladaalaa dhacayso mm. waa wax waxaanay wax lamid ah ee lagu qaatay wa marka waa inay dowladdu ayada indhaca u yeelataa iyad dhan baa la sameeyey oo la yidhahda maaraynta baddiwooyinka waa inay meesha yimaadaan dad ayaga ee la xisaabtami karo oo n g yada ee ayaga laftirkooda localka ah mhm. ee dadka qabaadida ee ayaga aanan jirin ee abuuray ee kaamamka ee furtay mhm. oo gaaranka badan inay ummadda soomaaliyeed laftirkooda loogu bedelaa waa in mashaariic waxbarasho mashaariic caafimaad mhm. mashaariic beeraha lagu horumarinay mashaariic kalluumaysi lagu horumarinay mashaariic xoolaha lagu horumarinay waa in ummadda ceela loogu qoda oo aan maaragtay iskuulle loogu dhisaa oo isbitaalo loogu dhisaa oo waxyaaba waxyaabaha ummadka oo kaga baaqsato baahida mhm. ee joogtada ee aan dhammaanayn ee gacan hoorsiga waa in la sameeyaa oo dhalinyarada shaqa loo abuura mooyaane annaga inta la yidhahdo kuwii beeraha falanayay ee shaqaysanayay ee kalluumaysanayay mhm. inta kaamun loo sameey ku yidhahda kaalay f e baa ninkiiba kugu soo dhacaysa maarata boqol dollar markay usoo dhacdana la yidhahdo konton soo celi ama lixdan soo celi waa waxa la degay waayo dalka marka taasna dowladda loo xildhibaan dalxa aadaa u mahadsan tahay wuxuu ahaa xildhibaan dalxa oo iiga waramayey xaaladda deegaanada koonfur galbeed iyo sidoo kale guud ahaan roobabka ka da-ay dalka oo daadad fara badan ay barbar socdaan weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ogaal xibidh barnaamijka ogaal ayaad dhegaysanaysaan saaxiibayaal weli markaana kusoo dhawaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada lamaan dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta bandhigga warbaahinta bulshada sheekooyinka iyo maqaalada lagu daawaco baraha bulshada iyo hadalhaynta saacadihii lasoo dhaafay ayaad ku dhagaysataan xubintan wadajir waxaa halkaan kaga soo jeedinaya istari anigoo bootaane markaana aan ku horeyno dhanka iyo hadalhaynta maalinta haddii aan ku hormarno istaray saacadihii lasoo dhaafay roob daad xoogan wata ayaa waxa uu ka da-ay gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya kuwaasoo saameyn ku yeeshay shacabka qeybaheeda kala duwan roobabkan oo watay biyo xoog leh ayaa khasaaro u badan burbur ka geystay xaafada ka tirsan caasimadda sida ay muujinayeen muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada aad iyo aad botaano ee meelaha sida weyn ee dhibaatada looga dareemaya waxaa kamid a ah lahay wadooyinka halbowlaha ee muqdisho mm-hmm. kuwaasoo qaarkood biyuhu hagedgeliyeen mm-hmm. isku socodka gaadiidkana mm-hmm. sidoo kale waxaa la arkaya meelaha qaar dad ay biyuhu qaateen balse gurmad loo fidiyey kadibna sidaas lagu soo badbaadiyey sidoo kale staray waxaa la arkayay mootooyin nooca bajaajta ah oo ay biyuhu la tageen kadib markii darawaladu markaa ay xakameyn waayeen sidaasna ay kula rogmatay soomaaliya ayaa hadda waxaa ka jira xaalad adag oo ka dhalatay fatahaadaha mhm. iyo daadad xoogan oo ku dhiftay magaalooyinka qaar ee ku yaala gudaha dalka soomaaliya sidoo kale hadalheynta kale ee saacadii lasoo dhaafay baraha bulshada qabsatay bootano ayaa waxa ay tahay kooxo hubeysan oo burcad koofur afrikaana ayaa koofur afrika khaasatan deegaanka filibi oo hoos tagta magaalada cape town ee dalkaasi koonfur afrika waxa ay ku dileen laba muwaadin oo soomaali ah kuwaasi oo ku sugnaa goobtooda ganacsi aad iyo aad istare allaha u naxariistee labada marxuum ee la dilay ayaa lagu kala magacaabi jiray yuusuf maxamed taako iyo sidoo kale maxamed deeq muxidiin kuwaas oo markaasi hal goob lagu wada toogtay kadib markii burcad hubaysan ay ku weerareen dukaankooda oo ku yaala xaafadda filibi dilkan dhallinyarada soomaaliyeed ayaa imaanaya xilli maalmo ka hor sidaan oo kale dhallinyaro soomaaliyeed lagu dilay qaybo ka mid ah dalka koonfur afrika dilalka soomaalida loo geysto ayaana noqday kuwo joogto ah oo aysan jirin cid wax ka qabanaysa aad iyo aad bootaan oo haddii aan intaas ugu gudubno dhanka iyo hadalhayntii haddana dhanka iyo qurmooyinka qormada ugu horreysay ee dhankeyga ayaa waxa ay tahay inta aad muujisato wax badan oo kale ha kaaga hooseeyaan inta aad og tahay inka yarna sheeg geesinimadu ma ahan inaad aargoosato balse waa inta aad dulqaad iyo samir leedahay si aynu dadku ugu qancino sida aynu u fikirayno marka hore waa inaynu fahamnaa sida ay iyagu u fikirayaan haddii aad doonayso in aad adigu wax hogaamiso waxaa lama huraan ah in aad ogolaato in adigu lagu hogaamiyo qofka aan fikirin waa dameeridhaan raacday qofka inuu fikiro aan awoodi karin waa doqon laakiin qofka aanba ku dhiiranin inuu fikiro kaasi waa addoon way adag tahay in ruux jaahil ah aad dood kaga adkaato hidaaya dhaqanku waa hanuun iyo garwadeen eeyay noqon xabsi ujeeddada cilmiga ma ahan in xaqiiqda la ogaado balse waa in qiyamka wanaagsan la barto adduunyadu waxa ugu weyn ee ku dhaqani waa aadanaha aadanaha waxa ugu weyn ee ku jirana waa aqliga qormadan waxaynu ku soo xignay qof baraha bulshada kusoo gala kamaal qormada ugu dambaysa dhankaygana ha ku cayaarin shucuurta dadka kale waa suurtagal inaad ciyaarta ku guulaysato laakiin khatarta ka dhalanaysaa waa inaad qofkaas weydo qofka doonistiisa sharciga ka dhiga sharci la-aan ayuu dhacaa haddii aad doonayso inaad goyso qof aad jeceshahay ama saaxiibka dhaawac ha kaga tegin qofka qalbigiisa ina siiyey inagama mudna inaynu waran ka taagno ama ilbidhiqsi uu murugoodo sabab aanu noqonno maxaa ka fiican in qof aad kala tagteen in xasuustiinna uu ku hadho wakhtigii fiicnaa ee aad soo wadaagteen cadowga xurriyaddu ma murmaan balse waa ay qayliyaan oo ay dagaalamaan dadka oo dhan jeclow dad yarna ku kalsoonow cidna xaqa ay kugu leedahay ha ku xadgudbin qofka wanaagsani waa kan mar kasta garanaya qiimaha waxa aad siisay uu leeyahay xitaa haddii uu wax yar yahay haddii laba ruux faras keliya wada fuulaan waa qasab in midkood uu dambeeyo marka ay baddu degan tahay badmaaxyadu waa wada xariifiin marka aad go-aan gaadho ee aad bilowdo fulintiisa waxa keliya ee kuu muuqda ha noqdo inaad natiijo ka gaadho wax kasta oo taas ka sokeeyana dan ha ka gelin qormadan ayaa lagu soo gebagabeeyey ahaw qof adag afkiisa iyo adinkiisana laga nabad galo kulamadaas ayaa u dambeysay xubintii bandhiga warbaahinta bulshada tan iyo xubintan kale intaynu ku kulmeyno sidaasiyo nabadgelyo dhegeystayaal barnaamijka ogaal qaybihiisii dhexe ayaan isla sii maraynay markaana xiisadda sii kordhaysay ee gacanka kuuriya shaki laga qabo iskaashiga waqooyiga kuuriya ee ruushka ee dagaalka uu kula jira ukrein iyo walaaca ku saabsan dhaqdhaqaaqa sii kordhaya ee caddeynta shiinaha ayaa kor u qaaday ajendaha xogayaha arrimaha dibadda ee mareykanka antonia blinken ee kuuriyada koonfureed waxaana halkaas maalmihii lasoo waa uu booqasho ku joogay xogayuhu isagoo uu markaasi arinta labada wadan ka dhexeysa ay markaa u kuurgalayaan xaaladooda mareykanka ayaa isna dhankiisa weeraray xarun la sheegay in lagu kaydiyo hubka oo ku taala bariga suuriya taas oo uu aaminsan yahay in ay isticmaalayeen ilaalada kacaanka islaamiga ah ee iiraan iyo sidoo kale kooxaha ay taageerto war ah oo soo saaray arbacadii xogayaha difaaca mareykanka loy oston ayaa sheegay in weerarkii difaaca ay fuliyeen laba ka mid ah dagaalyahanada f shan ee ciidamada cirka taasoo jawaab u ah weeraradii dhowaan lagu qaaday ciidamada mareykanka madaxweynuhu malaha laha mudanaan ka sareysa badqabka shaqaalaha mareykanka wuxuuna farayaa markaasi tallaabada maanta si loo cadeeyo in mareykanka uu difaaci doono naftiisha shaqaalihiisa ayaa sidoo kale danihiisa wali waxaad dhegeysanaysaan ogaal keenena oad nagala socotaa qaybihii dambe ee barnaamijka ogaal ayaan isla soo gaarna saaxiibayaal markaana soo dhowaada xubintii kalamaan addoonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaane waxaa la yidhi qiyaamaha hortiis dunida waa laysqaxinayaae israa'iil dadkay qalatay waa looga qaandhebi war qiyaamaha hortiis adduun waa laysqaxinayaae eh. khawaariij dadkay qalatay waa looga laga qaandhabiqiyaamaha horti adduun waa la isqaxinayaae dad qabyaanadii waa shan qabiil looga taagheline qudhahay jireen hadhow waa loo qabsanaya war waxaa la yidhi qiyaamaha hortiis adduun waa la isqaxinayaa qabqabdhaafabay laba qabiil qaran ku weyda qalbiyeesha soomaaliya waa qarribanteen war welikaeleray nin qabweyniyo nimanuba qabiil haisqandoofe haisqaderiyaane war kalemaanay waxaa la yidhi adduunyadan quruumaha jirtoo weliba qaangaadhay qiso durugsan bay leedihio qodobo waaweyne eh. sooyaalka qoranaya intaan qalinku soo koobin eh. waa quruurux ciidiyo ka badan qaasha geedahae eh. qarbudkii fircown iyo nabruud qaladyaduu geystay iyo qoomka reer cad intuu qolo ka yoolyoolshay khatar iyo habhab iyo intuu qoon halligay eebbe qarjajabada raadkeeda iyo qulubka shiidaadda ilaa qooda haabiil galay qabaxdu sii taale haddayse qiimo leedahay ibliis kama quraacdeene qasri kuma dhex yeesheen ninkii eebba qaaddacaye baabuur qafilan kuma socdeen gaal qadiin luhuye maraakiibta quustiyo warshada qalab ma haysteene diyaarada qumaati u kacaa qori ma saarta qaateene xoogna kuma qafaasheen islaam qiray ilaaheeye halka qalad ku yaaloo fitnadu weli ka qiiqayso qalbigii fikre iyo ninkii dhab u qulaaseeya in qiyaas ku filan buu indhaha qalax ku siiya waar walla weynay haddaan gono qiyaamaha waa laydin qabsanaya warwaaqda waxaa kaloo la yidhi daxiyaay qamaanshaay qarankiiyo siyaasada labadaba qaloocshaay ruuxii ku dhawuhra qur qur'aan ma fideeyaay qoloqolo ninkii doonaya kuma qadeenaysa weli kala leeray qalbi guran miyaa miyaa qos lagu godlawarmadeeyo been lagu quraacdana wallan lagu qadaynayn waa la yidhi war waxaa kaloo la yidhi adduunyada wax qaaliya naftaa qiimo ugu weyne qof qofkii dilaa lala masliyey qoom inuu rogaye idinkuna islaam qaalisaad qalad u laysaane abaaraha isku maqoonsadaan qoysas wadayaalle marka qaadiroob hooriyey kibir ka qaadaane cir markuu qayoodaba horaa dhiiggu ka qubtaaye hadba laba qabiil bay xabadi ka dhex qarxaysaaye dhan markuu qaboobaba dhan baa ka baxayaaye meeshii qallalan uumiyuhu waa ka qaxayaaye wax magaala qabataa halkii ciidda u qabowe waa dhulaan qodmayn oo haddana qarafya buuraae khayraad badan ma laha meeshan aad ku qablamaysaane qodax iyo xajiinbaa dad yahow quraxa ah hoos yaalle cadow aan qarsoonayn daduu wada qisaasaayo oo qabyaalad isku sii dilaa waa wax qaabdarane dhulku waa idin qaadaa haddaad igu qanxaysaane haddaad qooryo xero leedihiin qayrku wada daaqa arya gorgarow ma waxaad leedahay haddaad qooryo xero leedihiin qayrku wada daaqe warkalamaanay war ma haysiine qabyaaladda iyo qaladkeeda iyo waxaan iskula meeraysanayna adduunyadu nooma taqaane soomaaliyi soomaaliyay u tahay haddana waa ka gudbeenoo adduunkay wax la qaybsatay soomaalidu inaga unbaa iskala qolayna hadda taasi waa tafaacin naga reebtay warka iga dhexgelin maraykanka waxaa barasaab loo doortay gabar soomaaliyeedoo naadiye maxamed la yidhaahdo hayay war ma maraykankii war ayagaa doorta waana xukumaysaa ina dhegaysa adiga mid kalena waa ka horraysooo la yidhaahdo deeqa dhalac koongarayskana hadda waa ogtihiin siddeed sana inay hogaaminaysa ilxaan cumar taraamna siday xilka uga tuurtay waad ogeydeen oo hadda waxaa la maxkamadeey maylihaanawar way xidhaysaa hadday rabteen warkan laga suge marka dadkiinaan quraca hoostiisa isku dilaya ordoo isdaayo adduunka wax la qaybsada waar intaanu hawdgeel ku raacaynaa dadkii tegay oo tallaabsaday oo hadda waaqlow matahriibi rabtaan aryaadhaha soomaalida qurbajoogta kuwii wax bartay dad fiicanoo adduunyada wax la qabsaday naqdeen qaarnahee noloshiyayba ka dhaceenaa la yidhi mugaase iyo koo xiirxiiran oo laabtoobyo wataw qajaclabiya ku sitay soomaaliya madax ka naqahayaan hadde qurbajoogtu kuwa waxunxay noogu soo diraan walba kuwa xoogay ee cayntamay noo soo diraan war waxay ogyihiin soomaaliya dadka jooga dad nolosha ka dhacay oo waxba garan oo dantooda fahmayn inay yihiin marka dadka ambilaashka isku dilaya mid nolosha ka dhaca inuu xukumo maxaad ku diidee war kurburo kurburoodanka marshuuleen weliba siinarafaday dhulka qoda hoos u dhaadhaca aynu dheregne armadeyow adigana kurbadaanaan kugu nacay war cabdulow maday waa war ma qodow ku hayaahe deegaanka milxo dad qodanayay oo dahab iyo macdanka baarayey ayaa isku dilayaa la laakiin waxaan la yaabanahay labada dhinacoo isdishay dhinac ka miduhu waa oromo marka dad dhulkoodii oromo qodanayso dahabkoodii la baxayso oo iyagu isku mashquulsan balka ka warrama aryo bislow adiga naftirkaagaa warmooge oromo dahab qodasha ku ekaa maysee badiyay u soo socota oo haddaanayba maraakiib soo wadata warnamiyow lanko boqor oho jaayir oho dadka hanuun dhiba jari ya dadki isdhibaay walaalisinka da'woodeen ma ereen walaalay walaalka eedaninka ta'diyohay ee noola hadal gol markaasaa walaalyahan weerdi oo boqorka haay usuwa farisaka dareero kooy markaasa mayba ertay kama iya erti usiina maynka jibaabay lima usina socdi iyaana socti dadkii ha da'woodi markii yaabeenha ma eraana hadalankeon hakiinka da'wooni ma lahadalneba seewalan wad walaalay markaasa ma ertay annana soo aaladi usina jibaabi mayna ka soo aaladay dadku maysidan weeli walaagayo suubiyan annana ka suubiyayari waana dhamaatiyarti warmadayow dadku madhaakumay fahmine madaxweynaha kuuriyada waqooyi kum jom uni walaashii qof ku dacwayn karaa ma jiro urbo madaxweynaha kuuriya walaashii xataa cidlahaasaw kadhaa ma jidho warkalamaanay war ma haysiine maxkamadda raxfaanka waxaa la hor qaar ka mida raggii musuqa lagu eedeeyo xukunkii hore raxfaanka ka qaatay iyo qaar xeel ilaalintu wixii lagu xukumay raxfaan qaadatay hadda wixii ka soo baxay waa la ogaa doonaa war korneel koofio dadka maxkamada laga waxay ka mid ahaa oo nairobi ka hadlay wuxuu yidhi dembiyada yaryar ee dhacaya hadii laga hadli waayo kabaa'iraa dhexaysa aanay war ma haysaaniine eh? eh. laba maleeshiyaoo ka soo kala jeeda snm iyo ss eh. ayaa waxay ku dagaalameen deegaanka burdharkayn oo ka tirsan gobolka sool naw war bashiiro maxaa kaa galama barxaddii garowaad mooddi war barxadda garowa tii ka dhacday waa la yaabay barxadda anigaa jiifay dhabarkayga fiirsha ayaa ka dhacday suldaan wixii dhacay ka hadlana wuxuu yidhi guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka soomaaliya xildhibaan sacdiyo in la yidhaahdo garowa ma imaan karto wiil yar oo xabagta caban ciidankii buntland iyo buruufyadii madaxtooyadu ay soo dhoweeyaan wax la aqbali karo ma maahan waana nasiib darro ku dhacday buntland madaxweyne deniyaana ka dembeeyey war dad badan oo arrinkii dhacay ka hadlay waxay dhaheen wiil ummadda dhanka ka aflagaadeeyey yuutub oo aan dad dhaafin oo aan madax dhaafin oo aan qabiil dhaafin nin xil raadinayaahay inuu qarash iyo ciidan iyo wax walba iskugu daro si dadka ka soo horjeeda uu u caayo wax la aqbali karo maahan dhaqankaas madaxdii ku sifowdana in layska qabtay mudanta tahay aryaadhaha samigay cabdullana waxau yidhi hw haddaa taalaadii toosiise maqlaa waayo xayteere haddaa taalaadii toosiise tawfiiq oh, laa waayo xayteere fariimahaas iyo xubinta kalmaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeenii ogaal gudaana barnaamijka waaxiga intaas anigoo bootaan aadinla socodsiinayay kaysaa farsameynayay nabadgelyo